بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد طاووس بن كيسان الواعل المرشد alwaaxid اlmurshid mar labaad ayuu noo soo noqdo waa tii xalay uu noo ballan qaaday wa ilaa liqaa'in aakhara maca ataabiciyi اljaliil dakwaan bin kaysaan asagii baa nagu soo noqday waa taawus bin kaysaan alwaacid waacidkii almurshid murshidka ahaa ee wax xanuuninayey ra'aytuka waan ku arkay yaa abaa cabdiraxmaan fi lxib riyada dhexdeeda ayaan kugu arkay wa anta adigoo tusallii tukanaya fi lkacbati kacbada dhexdeeda adigoo kacbada ku dhex tukanayaan riyo kugu arkay wannabiyu calaa baabiha nebigana albaabka kacbada uu taagan yahay wa huwa yaquulu laka uuna kuu dhahaya igsh qinaacaka qinaacaaga iyo hogaagta hagoogtaada qaad oo fey wa bayin kor u qaad oo cadday qiraa'ataka qiraa'adaada yaa taawus waa nasiib wanaag riyaa lagu arkay asagoo kacbada ku dhex tukanaya nebi moxamedna albaabka kacbada uu taagan yahay dhahaya hagoogaaga kor u qaad qiraa'adaadana cadday oo kor u qaad ya taawus mujaahid baa sidaa yidhi maa kaada masigin sigin khaliifatu lmuslimiin muslimiinta khaliifkoodii sulaymaan bin cabdilmelik yulqi inuu furhayo rixaalahu raradiisa inuu ku furanayo fii aknaafi lbayti alcatiiqi guriga catiiqaa waa kacbadee aknaafteeda iyo atraafteeda iyo dhinaceeda inuu ku rar furanayo safarkii ku furanayo ma sigin oo wayaqullu uu ku qoyahayo ashwaaqahu hilowgiisa ila alkacbati almucadamati kacbadii mucadamada ahayd kacbadii la tacdiimiyey markaa la cadime la weyneeyey shooqa iyo hilowga uu u qabo inuu ku qoyahayuu ku qoyahayo taana ma sigin shooqii hilowgiisa xataa iltafata ilaa uu eegay ilaa xaajibihi ninkii xaajibkiisa ama waardiyihiisii ahaa wa qaala sulaymaan wuxuu ku yidhi ninkii xaajibkiisii ahaa ibtaqi noo raadi lanaa anaga caaliman nin caalim ah noo raadi yufaqihunaa na fahamsiiya fi ddiini diinka na fahamsiiya wayudakirunaa na xasuusiya wayudakirunaana waa oo na xasuusiya fii haada alyawmi maalintan ee tan ah alaqara ee iftiin ka badan oo min ayaami illaahi ilaahay maalmihiisa ka mida ah caza wajal war orod oo bax oo caalim cilmi yaqaana noo dalab oo noo raadi diinkana fahamsiiyo oo na wacdiyo noo muxaadareeya fii haada alyowmi alaqar maalintan iftiin ka badanee iftiimaysoo min ayaami illaahi caza wajal waa maalmaha xajka maalmaha ugu qiimaha badan bay ka mid tahay famadaa waa baxay oo wuu dhaqaaqay alxaajibu xaajibkii ilaa wujuuhi ahli lmawsimi nimankii mawsimka iyo xajka ka soo qayb galay mawsimka xajka dadkii ku soo uruuray kuwa ugu wujuuhsan ugu akhyaarsan ee ugu wanwanaagsan ayuu dhex socday watafiqa wuxuu guda galay yas'aluhum inuu su'aalaya can buqyati amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda dantii uu lahaa buqyadii iyo muraadkiisa faqiila lahu waxaa loo yidhi haddaad rabto uu kuu soo diray ee khaliifka nin caalim ah oo diin ka fahamsiiya haadaa taawuus ibnu kaysaan kaas ma u jeedaan waa taawuus ibnu kaysaan bay dhaheen waa sayidu fuqahaa'i casrihi casrigiisa fuqahada joogtay sayidkoodii waaye wa asdaquhum waa midka ugu run badan lahjatan xagga lahjada xagga hadalka asaga ugu run badan fi اdacwati ila allah dacwada alla dartii marka la gudanaye facalayka bihi asaga aad facalayka dushaada ha ahaada bihi asagoo kaxayso fa aqbala wuu qaabilay oo wuu aaday alxaajibu xaajibkiiyo shaqaalihii khaliifka calaa taawuusin taawuus ayuu qaabilay wa qaala wuxuu yidhi ajib war ajiib oo soo bax dacwata amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda dacwadiisii yeeritaankiisa ajiib ayuha shaykh shaykhaano faاstajaaba wuu ajiibay taawuusna lahu arrintii buu ajiibiyey asagii min gayri ibطaa'in daahla'aan si degdeg ah ayuu ku ajiibayo wuu soo dhaqaaqay daalika arrintaasu waxay ahayd sababtuu u daahi waayey annahu taawuus kaana wuxuu ahaa yu'minu mid rumaysan bianna cala adducaadi ila allah ducaadda ila allahi tacaala ilaahay jidkiisa dadka ugu yeertaa allaa tacrida inaysan ku soo banbixin buu rumaysnaa lahum ayaga fursatun wax fursad ah inaysan fursad helin ilaa iqhtanamuuha inay ka faa'iidaystaan ma ahane meel yaroo laysugu yimid iyo nin wacdi raba iska badaaye dad aan wacdi rabin oo isku aruuro sheekaysanaya hadduu fursad u arko inuu laba kelimadood iyo laba xaq ku tuuro dadka ducaadda ah korkooda inay tahay iyo wa anlaa tansaxa wa anlaa tasnaxa lahum inaysan helin baadiratun fursad ila ibtadaruuha ilaa inay u degdegaan maahane inaysan u sugnaanin ama aysan u soo bambixinaysan helin baadiratun baadirada laftigeeda waa iska fursado ila ibtadaruuhaa inay u degdegaan maahane wa kaana taawus wuxuu ahaa yuuqinu mid yaqiinsan anna afdala kelimatin kelimatan u fadli badan tuqaalu hiya lagu hadlee la dhaho kelimatulxaq inay tahay uriidu biha taasuu qofka ula jeeda taqwiimu icwijaaji inuu ku toosiyo qalqalooca dhawi dawisulطaani dadka madaxda ee ciwijaajka iyo qalqaloocooda taqwiim lagu toosiyo lala doono kelimad xaq ah inay tahay kelimada lagu hadla midda u fadli badan iyo watajaniibuhum ka fogayntooda iyo watajaniibuhum ka fogaynta suldaanta laga fogeeyo al eh, alxayfa waاljawra xayfka waa dulmiga jawrkana waa xadgudubka way isku macno dhow yihiin in laga wacdiyo laga waaniyo say uga fogaadaan dulmiga iyo xadgudubka waa kelimad u xaqnimo badan ee lagu hadlo iyo wa taqriibuhum u dhowaynta dadka madaxdaa min allaahi tacaala waayo intaa haddaad u sheegtana allay u dhowaanayaan adigana khayr iyo wanaag baad ku gaaraysaa madaa wuu la tegay taawus maca alxaajibi xaajibkii iyo shaqaalihii khaliifkay israaceen falamaa markii dakhala uu u galay calaa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodana xayaahu waa salaamay faradda wuu celiyey alkhaliifatu khaliifkiina attaxiyata salaantii ayuu ka radiyey biaxsana minhaa si ka fiican salaantuu ku salaamay tuka fiican buu uga qaaday wa akrama wuxuu soo dhoweeyey istiqbaala zaa'irihi nin alla ninkii soo booqdee zaa'irkiisii ahaa wa akrama wuxuu wanaajiyey dheh istiqbaala zaa'irihi zaa'irkiisa iyo shiiqii soo booqday soo dhowayntiisiina waa wanaajiyey wa adnaa wuu soo dhoweeyey majlisahu makaanu fadhigiisa meel asaga aan ka fogaynna wuu fadhiisiiyey uma kabacdi akhada wuxuu guda galay sulaymaan ibnu cabdilmelik yusaa'iluhu inuu su'aalaya kaysaan camaa ashkala wixii shakal calayhi korkiisa ka galay oo min manaasiki alxaji acmaalaha xajka ah warkan see la yeelaa dhagax see loo tuurtaa habkee loo tawaafaa wixii shaki ka galay oo manaasigta xajka ayuu shiiqii weydiiyey wayunsitu wuu u aamusay oo waa u dheg ilayhi shiiqii jawaabtiisa fii tawqiirin weynayn iyo wa ijlaalin fii tawqiirin qadarin dheh iyo ijlaalin weynayn asagoo qadarinayo ijlaalinayo weynaynaya yaa markuuba shiiqa jawaabta bixinayo khaliifku waa dheg raaricinayaa si fiican buu u dhegaysanayaa qaala taawuus taawuus wuxuu yidhi falamaa shacartu markaan dareemay anna amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodii qad balaqa inuu gaaray buqyatahu ujeeddadiisii muraadkuu lahaa walam yabqa uusan harin ladayhi agtiisa maa yas'alu canhu wuxuu u su'aasho qultu fii nafsii nafsadayda waxaan ka idhi buu yidhi inna haada almajlisa golahan iyo majliskan la fadhiyo la majlisun waa majlis yas'aluka allaahu alla uu ku su'aali doono canhu xaggiisa yaa taawusu taawuso majliskan nin hogaamiye ah oo khaliifka muslimiinta ku hor fadhiyo haddaad ka faa'iidaysan weysood wacdin weyso in laguu qabsadoo lagu su'aalo yay u badan tahay maalinta aakhiro ka bacdi tawajahtu waxaan la jihaystay oo aan la qaabilay ilayhi qaliifkii xaggiisa ayaan qaabilo qultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo inna sakhratan dhagax kaanad ahaa calaa shafiiri bi'rin ceel afkiisa oo fii qacri jahanname jahannama salkeeda ku yaalaa jira waqad dallat waxay ahaatay dhagaxaa tahwi mid ku soo hoobanaya fii haadihi اlbi'r ceelkaa asagoo ku soo socday sabciina khariifan toddobaatan sano maalintii saa loo tuuray oo afka jahanname ceelkaa ku yaalla lagu tuuray toddobaatan sanuu soo socday xataa balaqad qaraarahaa ilaa salkeedii uu soo gaahay dhagax noocaasaa jira jahanamana ceel noocaasbaa ku dhex yaaloo gun iyo sal weyn oo dhagaxii lagu soo tuuray toddobaatan san u soo socday ee atadri ma taqaanaa khaliifkiiow liman acadda allaahu qofkuu ilaahay u diyaariyey haadihi albi'ra ceelkaa oo min aabaari jahannama jahannamo ceelasheeda ka mida yaa amiira almu'miniin ma taqaanaa buu yidhi ceelkaana jahannamo ka mid ah ee toddobaatan sano lagu hoobanaayo faqaala khaliifkii wuxuu yidhi min gayri rawiyatin asagoon ka fiirsanin si rawiye ahayn macnaha si deg deg ah ayuu ku hadlay asagoon ka fakarin laa buu yidhi maya uma kabacdi caadda ilaa nafsihi nafsadiisii buu ku celiyo wa qaala wuxuu yidhi waylaka halaagaagiiyo liman acaddaha yuu u diyaariyey ilaahay war iyo godkaa jahanamayaa loo diyaariyey faqultu waxaan idhi buu yidhi taawuus acaddaha allah alla wuxuu u diyaariyey jalla wacaza liman ashrakahu qofkii uu wax ka siiyey fii xukmihi xukunkiisa qofkuu xukunkiisa la wadaajiyey waayo qofka madaxweynaha ah ama samiirkii adduunka jooga ee ilaahay maamul iyo xukun u dhiibay wuxuu la mid yahay qof ilaahay xukunkiisa wax kala wadaajiyey qayb looga dhiibay qofkuu ilaahay xukunkiisa la wadaajiyey oo fajaara jawr falay haddana dulmi falay aan kitaab wax ku xugminin adadka u kala eexdaa laaluushkii qabiyaalad ku socdaa fajaara jawr falay waaye dulmi falay faaqadad waxaa qabatay sulaymaan lidaalika arrintaa racdatun cabsi wuu argagaxay macnaha aad buu u jareeyey danantu aan u meleeyo macahaa micigeeda anna ruuxahu ruuxdiisa satascadu inay ka baxayso min bayni jambayhi labadiisa dhinac naftiisaba inay ka sii socoto ruxasho aad yaad u daran iyo cabsi weyn ayaa gashay aad moodaba naftiisu inay ka dhex socoto labada dhinac dhexdooda wajacala sulaymaan wuxuu guda galay yabkii inuu oynayo walibukaa'ihi oohintiisana nashiijun qayla ku jirtay nashiijka macnaha waxa waaye waa bukaa oo codka waxaa ku jirtay nashiid oo min gayri sawtin macnaha oohin ayuu markaa ooyey aad markaa u dheer yuqaticu goynaysay niyaata alquluubi quluubta xididadooda inay goyso u dhow fataraktuhu wansaraftu waan ka soo tegay waana ka soo gadoomay buu yidhi intaa markaan dhahay wahwa asagoo wahwa asagoo yujaziinii igu jaazinaya khayran khayr jazaaka allahu khayr asoo idhahaya yaan ka soo tegey walamaa markii weliya uu qabsaday cumar ibni cabdilcasiis alkhilaafata khilaafadiiyo cumar ibni cabdilcasiis markii islaamka hogaamintiisuu qabtay bacaa wuxuu adeeg u diray ilaa taawus ibni kaysaan yaquul asagoo odhanaya awsinii ii dardaaran yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow ii dardaar fakataba wax buu u soo qoray ilayhi xaggiisa taawuus risaalatan warqad buu u soo qoray fii satri waaxidin hal sadar keliya ah warqad hal sadar keliya ah ayaa loo soo qoray faqaala fiiha uu ku dhex leeyahay gudaheeda idaa aradta haddaad doonaysid cumar ibni cabdilcasiizow an yakuuna inuu ahaado camaluka camalkaaga khayran khayr kulluhu dhammaantii fastacmil shaqaalayso oo wasiira ka dhigoo soo dhadhawayso ahla alkhayri ahlu khayrka ma rabtaa camalkaagoo dhan inuu khayr noqdo fujaro iyo tuugaha soo dhowaysanin ee ahlu khayr soo dhowaysay camalka u dhiib wasalaamu nabadgelyana wasalaamu nabadgelyo meeshaasuu uga baxay falamaa markii qara'a uu akhriyey cumar alrisaalata risaaladii waa cumar ibni cabdilcasiizi qaala wuxuu yidhi kafaa bihaa mawcida kafaa bihaa mawcida tanbaa wacdi ku filanba wacdi oo dhan intaa baa ku filan walamaa markii caalat ay ku soo wareegtay haddana alkhilaafatu khilaafadii ilaa hishaan bin cabdilmelik kaanat litaawuusin taawus waxaa uga sugnaa ibnu kaysaan macahu hishaam ibni cabdilmelig micigiisa mawaaqifun mawaaqif mashhuuratun caan ah ma'huura oo ma'huurana ah kuwa la soo wariyeyoo macruuf ahoo aad loo yaqaano ma'huuraa macnaha macruuf ah oo aad loo yaqaano ma'huuroo wax kicinaya ayaa mataqaana uga sugnaa min daalika waxaa ka mid ah anna hishaaman hishaam ayaa qadima wuxuu soo galay albayt alxaraama gurigii xurmada lahaa xaajan xaal uu yahay mid xaaji ahoo xaajinaya falammaa markii saara uu soo gaaray ee uu ahaaday waa hishaam ibni cabdilmelige fi lxarami xaramka markuu soo gaaray qaala likhaasatihi khaasadiisa iyo dadka xigtadiisii asaga u dhow ayuu ku yidhi oo min ahli makkata reer maka ka mid ah khaasada dadka asaga madaxda u ahoo asaga u soo dhowey khaaska u ah oo weliba reer makaa ayuu ku yidhi iltamisuu lanaa noo raadiya rajulan nin oo min saxaabati rasuuli rasuulka asxaabtiisa ka mid ah calayhi asalaatu wassalaam khulafada aad bay ugu fiicnaayeen xagga cibaadada iyo inay culimmada dalbaan inay xaqa iyo diinka dhegaystaan beydka alle iyo madiinana ay siyaartaan inkastoo aan soo marnayoo hishaam ibni cabdilmelik iyo sulaymaan ibni cabdilmelik iyo ragga noocaasoo dhan ee khulafada markaas ah u hayay khaliifiinta ahaa dhammaantood waxay booqanayeen beydka alleh mid kasta wuxuu dalbaya uu raadinayaa qof wacdiya oo waaniya diinkana xasuusiya waayo qofka madaxda hadduusan saa badinin in badan bay u badan tahay inuu simbirraxado khayrkana uu ka leexdo iltamisu raadiya lanaa annaga rajulan nin noo dalba oo min saxaabati rasuuli rasuulka saxaabadiisa ka mida calayhi الsalaau wasalaam qaaluu lahu waxay u dhaheen ina asaxaabata saxaabadii yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow qad talaaxaquu waxay haleeleen birabbihim rabbigood bay haleeleenoo way baxeen waaxidan idra aakhara midba midka ka dambeeya idra ay bacda aakhar waaye hal bay u baxbaxeenoo xagga rabbi bay aadeen xataa intii lam yabqa minhum uusan ka harin uusan ka baaqi noqon minhum saxaabada xaggooda axadun qofna wax saxaabo ah oo jooga adduunka ma jiraan lagu yidhi faqaala wuxuu yidhi idan waayahee fa min ataabiciyiin taabiciyiinta noo raadiya waayahe haddii saxaabadii la waayey booskooda waxa buuxin kara waa taabiciyiinta waayo quruunta fadliga uu ku tilmaamay nebiga waa qarnigayga buu yidhi uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga kuwa ku sii xiga ka bacda waxa imaan doona waadadaan la aamini doonin idan taabiciyiinta noo raadiya fawtiya waxaa loola yimid oo loo keenay waa hishaam ibnu cabdilmelige bitaawuus ibnu kaysaan baa loo keenay falamaa markii dakhala uu u soo galay calayhi khaliifkii khalacana calayhim dacaskiisa ayuu bixiyey oo wuxuu ku siibay bixaashiyati bisaatihi gogoshiisa agteeda gogoshiisii xaashiyadeeda iyo darafkeedii dhinaceeda ayuu saa ugu siibay dacaskiisii waa taawus waxa sidaa yeelaya gogol fiican oo khayr badan oo qurux badan oo gogoshii boqorada u taala bisaatadiisa darafkeeda xaashiyadeeda ayuu gebihii ku bixiyey wasallama waa uu salaamay taawus calayhi hishaam buu salaamay min غayri an yadcuwahu asagoon ugu yeerin biamiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodiina ma dhihin waa wa wakhaaطabahu wuxuu kula khiطaabay biismi magaciisa duuna an yukaniyahu asoon u kunyaynin abu fulaan ma dhihin laakiin magaciisuu ugu wacay waa saddex wa jalasa wuu fadhiistay qabla an ya'dana lahu intaan loo fasixinba biljuluusi fadhi saasuu sameeyey sheekhi kow horta dacaskii buu ku siibtayba gogoshii boqorka ta magaciisii buu ugu wacayo amiirulmu'miniin ma dhihin uu ku salaamay dheh ta saddexaadna magaciisii buu ugu magac daray uma kunyaynin abuu fulaan ma dhihin ta kalena wuu fadhiistay intaan fadhiiso la dhihin fastashaada waxaa huray hishaamun hishaam baa ololayo qadaban xanaaq buu la horay waay ishtacal waa shidmay asagoo dhan aad buu u xanaaqay xataa intii baddaa ay ka soo daayirtay alqaydu carada min caynayhi indhihiisa labadiisa indhood ayaa laga dareemay boqorka inuu xanaaqay daalika arrintaana waxay tahoo sabab u ah annahu ra'aa wuxuu arkay min tasarufaatihi kaysaan ninka la yidhaahdo taawuus ibnu kaysaan tasarufaadka iyo dhaqankaas uu ku dhaqmay tasarufaadka iyo dhaqanka tilka ee kaa ah ijtiraa'an dhiirasho inay tahay calayhi boqorka uu ku dhiiranayo wanaylan hoos dhigid inay tahay gaaritaan iyo iyo meelka dhac min haybatihi haybadii ee qariifka waa hishaam ibn cabdilmeligi haybadiisii inuu meel uga dhacay amaama julasaa'ihi dadka la fadhiyay wasiiradiisa hortooda iyo wa rijaali xaashiyatihi ragga asaga xaashiyadiisee u dhowdhow raggii u dhowdhowaa in uu meelka dhac uu ku sameeyey haybadiisii taasuu markaa u arkay bayda laakiin أنه hishaam ibn abdibni cabdilmelik maa labisa ma daahin an tadakara inuu xusuustay annahu fii xarami illaahi caza wajalla inuu xaramka alla ku jiro tallaabo inuusan qaadi karin waayo xaramkii alluu ku jiraa laakiin aad buu u xanaaqay farajaca wuu laabtay ilaa nafsihi nafsadiisiibuu isku laabtay marka wa qaala liطaawuus ayuu ku yidhi maa xamalaka maxaa kugu kelifoo kugu xambaaray yaa taawuusu taawuusow calaa maa sanactu waxaan aad samaysay maxaad kabaana ugu siibtay ee gogashayda agteeda maxaad amiiruulmu'miniin ii dhihi weysay abuu fulaan maxaad ii odhan weysay intaan ku fasixin maxaad u fadhiisatay maa xamalaka yaa taawuus taawuusow maxaa kugu xambaaray alaa ma waxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta wixii aad samaysay faqaala taawuus wuxuu yidhi wama aladii sanactuhu maxaa sameeyey maba ogaba dembi inuu galay sayd la tahay boqorka wama aladii sanactuhu war maxaan sameeyey buu yidhi aniga facaada ila alkhaliifati qadabuhu waxaa ku soo laabatay xanaaqiisii waqayduhu iyo caradiisii mar labaad buu sii xanaaqayba araalli ahaw iyo ma filaynin iyo waan qaldamay buu sugaayay wama ladii sanactu baa noogu jawaab maxaan sameeyey aniga dembigaan gale waa maxay waaba xanaqay haddana facaada ila alkhaliifati qadabahu xanaaqiisii waqayduhu caradiisii waa ku soo laabatay wa qaala wuxuu yidhi khalacta waad bixisay naclayka labadaada dacas bixaashiyata bisaati gogosheeda darifkeeda walam tusallim iguma salaamin calaya korkayga biimrati lmu'miniin mu'miniinta imradeedii maamulkeedii inaan aniga hayo wasamaytanii waxaad iigu magacaawday biismi magacayga walam tukanii ima kunyeenine abufulaan ima dhihin hebel marka lagu dhaho iyo abufulaan marka lagu dhaho abufulaan bay qadarintiiyo ixtiraamku u arki jireen carabta saa darteed magacaaga oo lagugu magac daro waxay ka jeclaayeen abuuhebel iyo ummu hebel in markaa la kala yidhaahdo walam tuxini iima kunyaynin buu yidhi uma haddana kaaga sii daran jalasta waadba fadhiisatayba min hayri idnii fasax la'aantayda intaan fadhiisa ku dhowaad sugi weysay waad iska fadhiisatay waxaasoo dembi baad gashay faqaala taawus taawuusaa jawaabo wuxuu ku yidhi bihoodow si deganaan ah lagama waalinin layskuma kibrinin mana laga waalinina huduu iyo deganaan baa lagula hadlay amaa khalcun calaya siibitaanka labadayda dacas ama labadayda kabood bixaashiyati bisaatika gogoshaada darafkeeda aan ku siibay fa ana akhlacahumaa waxaan ku siibaa dacaskan aad u jeedo bayna yaday rabbi alcizza rabbiga sharafta leh hortiisa kulla yowmin maalin kasta khamsa maraatin shan jeer shan mar baan allaagtiisa ku bixiyaabuudhaa markuu tukanayo falaa yucaatibunii ima canaanta alla ey walaa yaqdibu calay mana iyo carooda subxaana wa tacaala maxaad ka canaaqaysaa adiga ilaahay baa ma ku horsiibtaaba markaan tukanaya intaan baxsadaan lugahayga hoostooda dhigtaa ilaahayna ima canaanta mana iyo xanaaqo subxaana wa tacaala taa waa mid وأmا qwلka hadalkaagii أنii anigu lam usalim calayka inaan kugu salaamin aad igu sheegtay bmrat اmminiin bimraة الmuؤminiina muؤminiinta hogaamintooda inaad tahay falأna جamيica الmuؤminiin muؤminiinta dhammaantood laysuu ma aha raadiina kuwa ku qanacsan bimratika madaxtinimadaada qaar baaba kaa soo horjeeda qaaraanba ku rabin qaara allow naga hor leex habeen kasta ku ducaystaa marka dhammaan muslimiinta waxay kuu jamacsan yihiin ma aha waqad khashiitu waxaan ka cabsaday an akuuna kaadiban inaan beenlow noqdo idaa dacawtuka haddaan kuugu waco biamiiri lmu'miniin haddaan ku dhaho inaan beenlow noqdaan ka baqay wa amaa maa akhad wa amaa maa kii akhadtahu calaya aad ku qaaday korkaygood ku qabatoo dembi iiga dhigtay waaye min annii anigu naadaytuka inaan kugu naadiye biismika magacaaga aan kugu wacay oo walam ukadka aana kugu kunyaynin kunyadaada fa ina allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaayee naadaa wuxuu ugu magacdaray ambiyaahu ambiyadiisa uu ugu wacay biasmaa'i magacyaalkooda ilaahay subxaana wa tacaala yaa dadkuu adduunka ugu jeclaa ee nebiyada ahaa magacoodii ugu wacay faqaala wuxuu yidhi yaa daawuud yaa yaxyaa yaa ciisaa qur-aankaad ka arkaysaa wa kanna wuu u kunyeeyey ilaahay acdaa'ahu acdaa'diisana kuny ahaan buu ugu wacay faqaala wuxuu yidhi tabbat yadaa abii lahabin watab kunya hadday taraysana ee wax anfacaysa waa taasaa halaag iyo ba iyo hoog iyo khasaaro abilahab gacmihiisa ha ahaato soo kunya ma aha abilahabi magaciisa waa cabdilcuza ibni cabdilmualib baan yidhaahdaa ninka nebiga ayuu adeer laxmiya la yahay nebiga aabbii buu la dhashay waa cabdilcuza ibn cabdilmualib cabdullahi ibni cabdilmualib walaalkiis waaye abiilahab waa kuniyadiisa sidaa darteed hoog iyo khasaaro iyo ba baa korkiisa ahaaday wa tabba waaba khasaaraye waaba hoogaye marka adeeroo kuniya haddee wax anfacaysana nin baa loogu kuniyeeyo cadaab loogu bishaareeyey magaca haddii laysugu wacana raggii qiimaha badnaa buu rabbi ugu wacay yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifa yaa yaxya qudi lkitaaba biquwa yaa ciisa bna maryama anta qulta linnaas intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu magac ugu wacay dadkii qiimaha badnaa kunyana nimankii kaafiriinta ee acdaada ahaa wa amaa qowluka hadalkaagii baa soo haray innii anigu jalastu inaan fadhiistay qabla an ta'dana lii intaadan ii fasaxin fa innii anigu samictu waxaan maqlay amiira اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cali bni abi aalib yaquulu dhahaya idaa aradta haddaad doonto oo aad rabto an tandura inaad eegtood fiirisood aragto ilaa rajuli nin oo min ahli naar ahlu naar ah fandur fiiri ilaa rajuli nin jaalisun fadhiya wa xowlahu gaararkiisana qowmun qiyaamun qoom ay taagan yihiin bayna yaday hortiisa dad ay saa u taagtaagan yihiin asagiina saa u fadhiyo taana waa haddaad rabta nin ahlunaara inaad aragto ninkaa fiiri fakarihtu waxaan nacay an takuuna inaad ahaato dalika rajul ninka alladii kaasoo cudda lagu tiriyey min ahli naar taasaan kuu nacahayey saa haddaan taagnaada maantoo dhan ilaa fadhiisaad iga dhacdo aday dhib kuu tahay cadaabka dadka la gelinaya calaamad lagu yaqaano waaye taasaan kaaga baxaayey faaraqa waa raariciyey faaraqa wuu raariciyey oo hoos ayuu u dhigay waaye ninkii hishaam eh, ninkii hishaam ahaa hishaam ila alardi arlada dhulkuu saa u fiiriyey khajalan xishood iyo yaxyax darteed uma kabacdi rafaca ra'sahu madaxiisiiba kor u soo qaaday wa qaala wuxuu dhahay cidnii ya cabdiraxmaan kii wacdi kaale kaale diin ii sheeg kaale ii muxaadaray cidnii iwaani ya cabdiraxmaan faqaala wuxuu yidhi inii anigu samictu cali bna abi aalib baan maqlay radia allahu canh yaquulu dhahaya ina fii jahanama jahanama xayaatin abeesooyin baa ku jira kalqilaali qilaalo oo kale markaa ah aqmidad iyo tiirar dhaadheer iyo ashuumo waaweyn oo kale ah ayaa ku jira wa caqaariba iyo dabaqaloox baalka la yidhaahdo kalbiqaali baqasha oo kale markaa ah baalkaa yari iskii aan u jeedno oo haddana baqal oo kale markaa u eg taldaq waxuu qaniinayaa tldq eh, wuxuu qaniinayaa fii kuli raacin hogaamiye kaste laa yacdilu aan ku cadaalad falin fii raciyatihi raciyadiisa iyo dadka uu maamulo dadka uu madaxda u yahay aan cadaalad u samaynin yay cunayaan uma kabacdi qaama wuu ka istaagay wansarafa wuuna ka soo gadoomu iska soo baxay wa kamaa sidii kaana uu ahaa taaluus yuqbilu mid u qaabila calaa bacdi ulilamr dadka madaxdaa gobolka mid ah tadkiiran waanin lahum ayaga uu waaninaayo ama eh, xusuusin iyo wa tawjiihan waanin iyo jihayn keyrka uu ku jiheeyo suu saasu ahaa oo kale faqad kaana wuxuu ahaa yucridu mid ka sii jeestaa can bacdihim madaxda qaarkood alaakhari ee kale qaar hadduu saa u wacdin jiray qaarna wuu ka sii jeesan jiray muxuu ga jeesanayaa waa tabkiitan dullayn darteed tabkiitan iyo wata'niiban iyo xaqiritaan liidid uu liidaayo iyo dullayn uu dullaynaayo sababteeda istihaanayn ayuu uga jeesan jiray xaddaa ibna wiilkiisii baa ka sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay daata sanatin sano sanooyinka u saaxiibkaa maca abii ani io aabbahay xujaajan annagoo xujaaj ah oo xajinayna min alyamani baannu ka baxnay yaman fanasalnaa waan degnay fii bacdi almudun mudunta iyo magaalooyinka lasii maro qayb ka mid ah wacalayhaa waxaa madax u ahaa caamilu nin madax ah yuqaalu lahu la yidhaahdo ibnu najiixin ayaa lagu magacaabaa wacalayha waxaa korkeeda ahaaday meesha waxaa madax ka ahoo barasaaf u ah waaye caamilun caamil nin shaqaalaa oo madax ah yuqaalu lahu ibnu najiix baa la yidhaahdaa wa kaana min akhbat alcummaal inta cummaala ninka ugu xun buu ahaa khabiif nin aad u xun buu ahaa inta cumaasha ah ee barasaafyada laga dhigay magaalooyinka haystaa wa akarihim midka ugu badan buu ahaa jur'atan ku dhiirasho cala alxaqi xaqa lagu dhiirado in xaqa la dulmiyo xaqa wax laga sheego xaqa la diido ninka aad ugu dhiirta buu ahaa wa ashaddihim midka ugu daran buu ahaa igaalan fi lbaaili dhexgal baailka xoog loo sii dhexgalo dukuul oo lagu xeeldheeraado cumqiga baailka yuu aad ugu darnaa faataynaa waxaanu nimid oo aan tagnay masjid albaladi magaalada ama beledka masaajidkiisii ayaanu galnay buu dhahay wiilkii uu dhalay taws ibna kaysaan ninkii noocaasaaasuu yidhi anii aabba waa galnay nuriidu anagoo doonayna adaa'a inaan gudano almaktuubati salaadihii waajibka ahaa saan u soconay baa salaad waajiba nagu dhalatay masaajidkii magaalada ninka xun haystay ayaanu galnay faidaa idaa ibnu najiixin waaba asagoo qad calima soo ogaaday biquduumi abi aabbay inuu magaalada soo galay fa jaa'a waa yimid ila almasjidi masaajidkii ugu yimid wa qacada wuxuu fadhiistay ninkii khabiifka ahaa bayna yadayhi hortiisa wa sallama calayh wuuna salaamay waa nin xaq diida ah waa nin culimmada iyo diintaba necab waa nin aan la tusi karin shacaar shacaarta islaamka ka mid ah istiizaa iyo jeesjeesi inuu makri iyo dhibaato gaarsiiyo yuu aabba la rabaa intuu masaajidka ugu soo galay yuu hortiisii fadhiistay wasallama calayhi waana salaamay falam yujibhu abii aabbay uma jawaabin shib buu ka wa adaara lahu wuxuuna u jeediyey dahraw dhabarkiisa waaba ka sii jeestayba markuu saa u soo horqaaday u salaamay salaantin lagama qaadin dhabarkana waa la aadiyey faataahu wuxuu uga yimid haddana can yamiinihi dhinaciisa midigta ah wa kallamahu wuu la hadlay faacrada canhu haddana wuu ka sii jeestay facadala wuxuu soo aaday haddana ilaa yasaari dhanka bidixda ah wa kallamahu aabbuu la hadlay faacrada canhu aydan wuu ka sii jeestay aabba haddana waa istaahilkiisii falamaa markii ra'aytu daalika arrintaa aan arkay wiilkii baa dhahaya qumtu ilayhi waanuu istaagay ilaa waa ninkii meesha haystay aabba inuu dhib gaarsiiyu ka baqay wuu istaagay wamadadtu yadaya gacantaydii baan u taagay naxwahu dhankiisa wa sallamtu calayhi waan salaamay wa qultu waxaan idhi lahu abanajici waxaan ku dhahay ina abii aabbahe lam yacrifuka ma u yaqaano inaad hogaamiyihii meesha tahay iyo barsaafkaa tahay kuma yaqaanee waa u cudrayaa macnaha aabbahay kuma garanaya iska dhaaf macnaha waina macraf faqaala wuxuu yidhi bal iska dhaaf inuusan aabbahay aqoonine ina abaaka yacrifunii aabbaa way garanayaa wa ina macrifatahu garashadiisa bi aniga uu iyaqaano yaqaano hiya latii waa midda jacalatu ka yeeshay yasnacu inuu sameey maa ra'aytu cad arkaysa wuxuu saan u samaynayo iga jeesjeesanaayaba aqoon uu ii leeyahay waayo manaa muxuu tilmaamaya nin cun inuu yahay aabbaha waa i yaqaanaa wuxuu saan iga jeesjeesanayana waa aqoon uu yaqaano uma kabacdi madaa abnajixuu iska baxay wahuwa saakitun asagoo aamusan laa yaquulu shay waxna ma oran allah ka qabtay subxaana wa tacaala falamaa markii cudna aan ku soo noqonay ani io aabe ila lmanzili manzilkii meeshii aan deganayn iltafata ilaya wuu isoo eegay abi aabbahe wa qaal wuxuu idhaa yaa lukac nacsiho yaa lukac axmaqaan doqonkaanoo waay tasliqu ma taagaysaan haaulaa'i midkan miyaad ku taagaysaa bialsinatin xidaa carabiyo afaysan fii kaybatii markay idinka maqan yihiin madaxda markay idinka maqan yihiinna carab afaysan waad caynaysaan kanaana dhibay saa allah ka dhigo marka shirka laydinkugu cano waad sacbinaysaan marka xaaladdaa maa waa munaafiqnimo saa darteed buri yaa lukac lukaco waa axmaq nacaska doqonka aho tasliqu haaulaa'i kuwan miyaad ku taagaysa ood ku xeeldheeraynaysaa bialsinatin xidaadin ma kula kulmaysaa waay carab afaysan waa fii haybatii markay idinka maqan yihiin faidaa xadaruu hadday soo xaadiraana yimaadaanna khadacta lahu waad u khushuucaysaa ayaga miyaa bilqowli hadalkaan hadalkaad u jilcinaysaa markuu maqnaa aan ka maqnayna waad ogid saad lahayd haddana waad sirsiraysaa miya wahal innifaaqu hayra haada war nifaaqu saa mehe ma wax kala arinta nifaaqa lagu sheegaayo waa xaaladda noocaas ah waa madaxda markay idinka maqan yihiina inaad caysaan markaad u gashaanaad madaxa u salaaxdaan ead ammaantaan xaaladdaa nifaaqaanu ku tirin jirnay bay dheen dadkii salafkee warkaa wan wanaagsanaa haada haadaa midaan waa ahlu nifaaqi hayru haada ma wax kala miya macnaha ahlunifaaqa sidaan ma ahee ma wax kala waa sidaa macnaha haadaa waina taawus ibnu kaysaan lam yakusa khaas kuma ahayn alkhulafaa'a nimanka khulafadii waalwulaad nimanka madaxda bimawaacidihi wacdigiisa keliya ayuu keliya khaas kuma ahayn wainamaa badalahaa wuxuu siin jiray uu uhuri jiray likulli man aanasa bihi qof kasta uu ka dareemo xaajatan ilayh dan inuu u qabo qof kastuu isdhaho ninkan in la wacdiyo baahi buu u qabaa waa wacdin jiray aw raqbatan fiiha ama jacayl uu u qabo wacdiga min dalika waxaa ka mid ah maa rawaahu wixii uu wariyey caطaa ibna abi rabaxin qaala wuxuu dhahay ra'aanii taawuus ibnu kaysaan baa i arkay fii mowqifin meel buu igu arkay lam yartax lahu uusan ku farxin meel waxoogaa qaabdaro ah ama si kale anigoo eh, si kale qaabdaro wax u samaynaya macnaha qof ayuu dhibkiisii dhibaatooyinkiisii u sheeganaya baa suuragal ah meel uusan ku farxin taawuus buu igu arkay faqaala wuxuu yidhi yaa caaa caطaa iyaaka waxaan kaaga digayaa an tarfaca inaad u sheegato xawaa'ijaka baahidaada ilaa man aqlaqa qof kaa xirtay fii wajhihi wji fii wajhika wejigaaga baabahu albaabkiisa nin albaabkiisii wejigaaga adoo taagan kaa soo xirtay inaad baahi u sheegato wa aqaama istaajiye duunaka adi iyo asaga inta idiin dhexaysana xujaabahu waardiyihiisa looma geli karoo albaabkaala taagan yahay arjigaad wadatay beri imow isaa dambe imow waktiga kugu dhammaana ha u sheegani wainamaa wainamaa adlubha waxaad ka dalabtaa xaajadaadii baahidaadoo u sheegataa miman ashraca mid furay laka adiga abwaabahu albaabihiisa midka kuu furay baahidaada u sheego wa qaalabaka kaa dalbadoo kaa codsaday bian tadacuuhu inaad tuugto wa wacadaka kuuna ballanqaaday bilijaabati laku ajiibaayo oo qaala rabbukum udcuunii astajib lakum qof noocaas ah, eh, samays eh, u sheego baahidaada wa kaana wuxuu ahaa taawuus yaquulu libnihi wiilkiisa mid ku dhaha yaa bunaya wiilkaygiiyo saaxib raac oo la saaxib alcuqalaa dadka waxgaradka ah cuqalada dadka ahludiinka la dhihi jiray caqliyada dadka si kala aan maanta u naqaanaa laakiin dadka ahludiinka raaco la saaxib tunsab ilayh waa lagugu darayahay ayagaa lagugu nisbaynayaa ayagaa lagugu nisbaynaya oo lagugu tirinaya wain lam takun minhum xataa haddaadan kamid mid ahaanin culimo haddaad la socoto cimaamadaadii qamiiskaagaad iska soo qaato daba socsocotaygun baad ka mid tahay maalinta dambe haddii la waayo adun baa lagu yeedhanayaa xataa kamid mid mihida qur'aankii si fiican uma taqaanid marka la saaxib ragga walaa tusaaxib اljuhaala jaahiliinta ha la saaxibin fa innaka adiga in saxibtahum haddaad la saaxibto nusibta ilayhim waa lagugu nisbaynayaayo ayagaa lagugu darayaa wa in lam takun minhum xataa haddaadan ka mid ahayn ila isdhigay macalkaa dad juhaal ah sigaaryo cab ah qaadyo cun ah rabbi aan caabudayn salaad aan usoo soo kacayn xataa xaafid qur'aan ah haddaad dhex fadhiisato dulligooda kalaad noqonaysaa iska ilaali macnaha saasuu markaa yidhi haddii aadan ka mid ahayn xataa waa laguma tirinaya waclam ogow anna likulli shayin shay kasta haaya haayo buu leeyahay shay kasta haayo baa markaa u sugnaatay waa qasad iyo himaar iyo miro waa shay kasta haayuu leeyahay meel lama dhaafaan oo haayay ujeeddo ah wa inna gaayata almar'i qofka gaayadiisa iyo meesha lagu tilmaami karo waa tamaamu diinihi diinkiisa taamnimadiisii wa kamaalu khuluqihi dabeecad wanaagiisa labada hadduu isku darsado qasadkii wuu gaaray waqad nashaa wuu barbaaray ibna wiilkiisii waqad nashaa wuu barbaaray ibna wiilkiisii cabdullaahi calaa maa rabbahu calayhi wixii uu ku barbaariyey abuhu aabi uu ku barbaaray watakhallaqa wuxuu caada ka dhigtay biakhlaaqihi aabbihi dabeecadihiisa wa saara wuxuu ku socday bisiiratihi dhaqankiisii siiradiisa min daalika waxaa ka mid ahaa أن الkhليiفaةa khليifkii alcabaasiي reer cabaasi ahaa abaa jacفar الmanصuur la ohan jiray istadcaa wuxuu u yeedhay waladahu طaawus wiilkiisii oo cabdiرaحmaan cabdiرaحmaan ibnu طaawuس ayuu u wacay wamaalik ibni anasna wuu u wacay liziyaaratihi inuu soo inay soo booqdaan طaawuس wiilkiisa iyo maalik ibnu anas buu dhahay soo booqda io imaada falamaa markii dakhala ay galeen labadoodiiba calayhi ay u galeen ninkii abaa mansuur ee abaa jacfar almansuuri ahaa ay u galeen dushiisa wa akhada ay qaateen majlisayhimaa makaano fadhigoodii cindahu agtiisa iltafata wuu eegay alkhaliifatu khaliifkii ilaa cabdullahi bnu taawus buu saa u fiiriyey wa qaala wuxuu ku yidhi irwi ii weri ii sheeg macnaha lii aniga shay-an shay oo mimaa kii kaana ahaa yuxadiuka bihi abuuka aabbaa uu kuu sheegay ii sheeg buu yidhi wacdi isii wax khayroo aabba kuu sheegay faqaala wuxuu dhahay wiilkii cabdiraxmaana xadaanii abi aabbay wuxuu ii sheegay أنa أشhaد الناaسi عadاaبا يومa القiyaaمة maalinta aakhiro waxaa ugu cadaab adag rajul nin أشhrakahu الlah ilaahay qayb ka siiyey عaزa وaجaل فيi سulطaanihi awoodiisa oo faأdkلa الjawra jawr iyo dulmi geliyey فيi xukmi xukunkiisa aan cadaalad ummadda ku maamulin waa arrin khatar ah qofka uu ku dhahay waa qof amiir ah waa qof maamulo ah waa qof madaxweyne ah qaala maalik ibnu anas wuxuu yidhi falamaa samictu markaan maqlay maqaalatahu hadalkiisa aabi ee taa ah dammamtu waxaan isku duubay buu yidhi calaya korkayga iyaabii dharkayga dammamtu waxaan soo dumay xoog baan isugu daboolay iyaabii khawfan anoo ka cabsanaya min an yusiibanii inuu isoo gaaro shay min damihi kan qoortaba laga goynaa seefta ku dhici doonta dhiiggiis igu soo gaarine bal indhaha ii daboolee maraan ku dabooshay buu yidhi ilaa hadalkuu ku hadlay hadal umrada lagu agdhihi kara ma aha khawfan min an yusiibani inay isoo gaarto io asiibto anoo ka baqaya shay oo min damii dhiiggiisa ka mid ah bayda laakiin ana abaa jacfar amsaka saacatan saacad buu aamusay amsaka saacatan oo laa yatakallam uusan markaa hadlin saacaddan waa qadar baa loola jeedaa qadar ayuu tawaqufay ee uu aamusay mana hadlin uma sarafnaa bisalaamin nabadgelyan kusoo baxnay buu dhahay ilah waana soo badbaabiyey waqad imtaddat waqad imtaddat alxayaatu noloshii baa u ziyaadatay u dheeraatay bitaawus bin kaysaan cumri dheer waa la siiyey xataa balaga ilaa uu gaaray almi'ata boqol sano aw jaawazaha ama waaba gudbayba qaliilan waxoogaa hayra laakiin ana alkibara odayni weynaanta iyo washaykhuukhata odaynimadu lam yanaalaa shay-an kama nusqaaminin oo wax uma dhimin shay oo min safaa'i dihnihi maskaxdiisa wanaaggeeda saafinimadeeda ah iskuma dardarsamin iyo wa xiddati khaatirihi khaatiradiisa xiddadeeda ah waa fikirkiisa wanaagiisa weli waa kala yaqaanaa wax kasta iyo wa surcati badiihatihi fahamkiisa degdegiisa ah waxba kama nusqaamin sidii buu aayadaha u akrinaya sidii buu axaadiista uga sheegayaa sidii buu su-aalaha uga jawaabayaa waayo waa maskax diin ilaahay gashay subxaana wa tacaala waa maskax khayr iyo wanaag iyo diin iyo cibaado ku socnayn wax iska bedelay ma jiro toddobaatanka markaan u dhowaana waa la isku dardarsamaa maanta soo waa sigaarka iyo tubaakada iyo qaadka iyo balaayada iyo beenta iyo cibaado darada saa darteed buu qofku wuxuu noqonaa qofaan waxba kala ogeyn asma waxaanu soo marnay qisadeedii boqolka inay gaartay amay dhaaftay wax dhibaatana aysan gaarin saan alla u ilaalinay markaan dhallinyareen yuu alla noo ilaaliyay markaan weynaanay bay tiri marka alla waa ku xafidaya subxaana watacaala si kastuu boqol u dhaafay waa sidiisii xadaa waxaa ka sheekiyey cabdullaahi ashaamiy ninka cabdullaahi ashaami lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan soo aaday oo aan imid taawuusan taawuustii beytii gurigiisaan ugu imid li'aahuda canhu saan wax uga qaato cilmi baa rabay inaan ka barto aan su-aal diine ah weydiiyo wa ana laa acrifu anigana ma aqoonin weligay ma arkin falamaa markii daraqtu aan usoo garaacay albaaba albaabka kharaja ilaya waxaa iisoo baxay shaykhun kabiirun oday weyn baa iga furay albaabka oday duq ah iyo albaabka iga furay faxayaytu waan salaamay waqultu waxaan idhi a anta taawus min kaysaan waan odayo taawus bin kaysaan miyaa tahay faqaala wuxuu idhahay bal maya ana ibnuhu wiilkiisii baa dhahay wiilkiisii baa dhahay odaygii albaabka ka furay ninka uu doonaayo iyo ninka albaabka ka furay ka albaab ka fura weyn saa darteed buu idhaa anta taawus bin kaysaan qaala laa qaala bal maya ana ibnuhu inankiisii baa dhahay buu yidhi faqultu waxaan idhi in kunta ibnuhu haddaad wiilkiisii tahay falaa aamanuu aamin kama ihi an yakuuna shayku odaygii inuu yahay haddana qad harima mid gaboobayo wakharifa isku dardarsamay asagoo dhanba adigaba hadduu ku dhalay ninkaa u socdo ninkaas nin wax la weydiin karo ma aha waa nin kharif ahoo asagoo dhanba caqligiisa fasahaaday buu la jeedaa isku dardarsamayoo laba xarfaan isku xijin karin وiنii aniguna qasadtu waxaan uga soo qastoon uga imid min amaakina baciidati meel fog liufiida min cilmihi siaan cilmigiisa uga faa'iido inaan cilmi ka bartaanuu imide adigaanba hadduu ku dhalo sagaaشhan jirka ah kaan u socdo waa ka sii daraya buu yidhi faqaala wuxuu dhahay wayxak wayxak liibaantaadii ina xamalata kitaab اllaahi dadka kitaabka ilaahay xambaarsan laa yaklifuuna ma isku dardarsamaan buu yidhi nin ilaahay kitaabkiisa xambaarsan si caqligiisa u gorora war nin xaafid ah si caqligiisa u gorora maskaxdaba ilaahay kalaamkiisaa ka buuxa kama buuxa adduunyo fikir iyo waxyaabo kale waxa ka buuxa ilaahay wuxuu dadka ku xafidi lahaa war xamalada kitaabka alla xambaarsan ma caqli gororaane udkul calayh u gal buu yidhi aabbe fadaqaltu cala taawus baan u galay wasallamtu waan salaamay waqultu waxaan idhi qad ataytuka waxaan kaaga waan kuu imid aaliban anigoo dalbayo raadinaya cilmaka cilmigaaga raaqiban rajaynayo raba fii nusxika waanadaadii wacdigaaga faqaala taawus wuxuu ii dhahay sal waawjiz i weydiisoo soo gaabi hadheeraynine soo gaabi faqultu waxaan ihi buu yidhi saujizu waan gaabin doonaa maa wasacanii intay ii suura gasho aliijaazu gaabin in shaa allah haddii rab yidhaahdo intay wasci ii noqotay ii suuro gasho waan gaabin doonaa faqaala wuxuu ii yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa an ajmaca laka inaan kuu kulmiyo safwata safwada safwad inaan kuu muujiyo miyaad rabtaa waa khuraasa wax acmaqa ah oo aadna u xeel dheer qaalina ah lana soo gaabiyey saf waa la yidhaahdaa maa fi tawraat wixii tawraat ku qoran iyo wالzubuur iyo wاlinjiil iyo wاlqur'aan intaba si jumlaa makuu siiyaa ayadoo mukhtasiroo markaa gaaban faqultu nacam haa faqaala khif اllaha tacaalى war ilaahay ka cabsi buu yidhi khawfan cabsi bxayu meel laa yakuunu uusan ahaanaynin shay-an shay akhwafa looga cabsi badan yahay laka adiga minhu isaga xaggiisa waxa lagugu cabsi badan yahay ilaahay ha ahaado warjuh rajeey rajaa'an rajo ashadda daran min khawfika cabsidaada iyaahu asagaad ka cabsanayso waaxiba linnaasi maa tuxibu linafsika waxaad naftaada la jeceshahayna walaalaha iyo dadka la jeclo saddexdaa haddii laysku daro waa diinto ideylkeed ama dhammaanteed khoofkii rajaha khoofka iyo rajuhu waa lagama maarmaan khoof keligiina lagaa yeeli maayo maantana waa cabsana waa oynayaa ma adduun ma aadaayo gurigayga ma aadaayo waa wiib cabsi aan igu jira maya rajaan ku jiraa maantoo dhanoo ilaahi waa idhaafayaa maba cabsanaayna lagaa yeeli maayo sidaa darteed qoofka iyo rajaha waxaa lagu tilmaamaa shimbirka labadiisa baalood haddii mid maqan tahay ma duuli karo qofka mu'minkaa ah, waxa uu ku duulo ku socdo waa khoof iyo rajo marna ilaahay rajay inuu ku naxariisanayo uu ku dembi dhaafaayo uu ku jecel yahay marna baqo waxaad istahdaa amaadba cadaabka gashaa saasaa lagagu talagalay ogaada ilaahay inuu yahay alla shadiidulciqaab ah wa annahu hafuuru raxiim saasaa la rabaa shadiidulciqaabkii soo dhiganin inuu kafuur raxiim keliyahana hortaa soo dhigane dhammaanteen waxaan horta soo dhigana ilah inuu kafuur raxiim yahay afuur raxiim waayo haddana cadaabu adune nabi cibaadii ani ana alkafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab aliim cadaabkayna cadaab aliim oo xanuun badan waay wa axiba linaasi dadka la jeclow maa tuxibu linafsika waxaad naftaada la jeceshay wa fii laylati alcaashir habeen toban ay tahay min dilxij bisha dilxij bisha dilxija sana sanadkii sitan boqol iyo lixaad afaada wuu shubmay marka ashayku shayki almucamari cimriga dheerka la siiyey waa taawus bin kaysaane maca alxajiiji dadkii xajinahay buu la shubmay min carafaad bay ka shubmeen ila lmastelifati mastelifay aadeen maalintii sagaalaadka ah carafaa la istaagnaa qoraxdaa dhacday waa la ifaadeeyaa oo waa la soo shubmaa xaggee la soo aadayaa waxaa la soo aadayaa mastelifa masdelife habeen tobanaad baa la seexdaa habeenkii tobanka ay ahayd bisha dilxaj yuu xujaydii carafa ka soo raacay wuu xajinaya odayga wuxuu soo aaday masdelifa waana lilmarati aarbaciina afartan mar bay u tahay markaa u xajinaya radia allahu waa xajkii afartanaad afartan xaj ayadoo ay u tahay yuu masrifa u soo falamaa xata markuu furtay rixaalow raradiisii min rixaabiha barxaddii mastelifa alطaahiratee daahirka ahayd waaddaa uu gutay almaqriba maca alcishaa maqribkii cishaau isku daray ilaan duuri casr waxaa lagu jamciyaa maalinta sagaalaadka carafo maqribii cishana waxaa lagu jamcinayaa ee masdelifa casirkaa la soo hormariyaa oo boodka duurka la geeyaa sagaalaadka maalinta ay tahay carafa maqribkaa dib loo dhigaa oo cishaha wakhtigiisaa la geeyaa marka masrifa la seexanayo waadda almaqrib maca alcishaa buu isla gutay wa aslama wuu sallimo wuxuu u dhiibay janbahu dhinaciisa ila alardi dhulka yaltamisu asagoo raadinaya shay-an waxoogaa oo min araaxati raaxa ah ila maantaoo dhan baa carafa la taagnaa waxaa laga soo baxay mina carafaad baa la yimid carafaa la taagnaa in yar buu dabca inuu iska raaxaysto ataahu lyaqiin gelidii baa u timid ataahu waxaa taawuus u timid alyaqiinu geeridii falaqiyahu wuu la kulmay geeridii baciidan asagoo ka fog can اlأhli wاlwaطani ehlii wadanba taqaruban lilaah allana u dhowaanayay mulabbiyan talbiyaysanayo oraxdiisu ay tahay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak mulabbi asagoo talbiyeysanayay u timid muxarim oo muxriman muxrim ahoo xarman xajka rajaa'an rajaynaya lihawaab illaahi ilahay hawaabtiisa subxaana wa tacaala xili nebiga xajinaayey yaa nin carafo taagan intay intuu ka dhacay faraskiisii yay qoorta ka jebisay sida xadiisku tilmaamay waana dhintay rasuulku wuxuu dhahay sal allau calayh wasalam biyo iyo gobku dhaqa labadiisa marana karfan uga dhiga madaxa ha ka daboolina udug iyo catarna ha u marinina waayo maalinta qyaama wuxuu soo baxayaa mulabiyan asoo talbiyaysanaya labayk allahuma labayk kasoo dhahaya yuu ka soo baxayaa qabriga qof kasta wuxuu ku soo baxaa calaa maa maata calayh wuxuu ku dul dhintay sidaa darteed baa ninkan wuxuu soo baxa labayk allahuma labayk nin go cadcada watoo labayk dha ayaa jano ka celinaya waa ma jirta sidaa darteed baa ninkani mulabiyan muxriman asagoo ah rajaan lihawaab illaah khaarijan dibadda uga baxay min dunuubii dembigiisa dembigiina ka baxay kamaa waladatu ummuhu sida ay hooyadii u dhashay oo kale man xaja lilaah qofkii alla dartii u xajiyo xumaan aan ku samayn waa soo noqdaa sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale asagoo abuu dhahay nebiga sala allahu calah wasalam bifadli illaahi falamaa markii alaca calayhi subx subax dushiisa uu ku dhashay oo wa araaduu ay dooneen dafnow inay aasaan lam yatamakanuu way u suurageli weyse dadkii aasi lahaa min ikhraaji janaasatihi inay janaasadiisa soo bixiyaan maxaa dhacay likarati masdaxama calayha annaas dadkiiba aad u soo ciriirinaya waayo wakti muhiima buu dhintay wakti xashra jooguu dhintay waa masdalifa waa maalin tobanaad wamanintii ciiddaa la rabaa in la aaso sidaa darteed isdixaamka iyo ciriiriga calayha dushiisa min annaas yay u suurageli weysay janaasada kor loo qaado fawajaha wuxuu usoo diray ilayhim xaggooda amiiru maka maka ninkii hogaaminayay amiirkau ahaa xarasan waardiyaalo soo diray liyaduuduu say uga celceliyaan way uga difaacaan annaasa dadka can iljanaasati janaasada xataa yutaaxa ilaa ay u suura gasho lahum ayaga dafnuhaa aasitaankeeda waqad sallaa calayhi daawus waxaa ku dukaday khalqun kaiir kaiir khalqi fara badan laa yuxsi uusan koobi karin cadadahum tiradooda ila allah ilaahay mooyaane cid kaloo sheegi karta aysan markaa jirin wa kaana fii jumlati musaliin dadka ku tukaday waxaa ka mid ahaa khaliifatu muslimiin hishaam ibni cabdilmalik ayaa ka mid ahaa khayrka iyo wanaaggaasuu ilaahay ku khatimiyey wanaagaa faraha badanna taawus ibnu kaysaan ilaah wuu siiye subxaana watacaala waa faqiihi casrigiisa meeshaasaan kaga baxnay taabiciga qiimaha badan waynu isbuuca dambe haddii rabbi idmo iyo qaasim bin muxamed bin abi bakr taabici cajiib badan wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam